ay u dheer tahay waxaynu ka soo baxnay labadii shardiyo hore oo midka koobaad ahaa in meeshu ay magaalo tahay lagu oogayaa iyo in jamac lagu tukado wuxuu yihi wathaaliu shardiga saddexaad an tuqaama biarbaciina rajulan waa in salaadan lagu oogo afartan nin oo jamceedu afartan nin waa inuu dhan yahay axraaran oo xor ah baaligiina qaangaara cuqalaa'a miyir qaba muqiimiina degan fil mowdici goobta laa yadcanuuna aan guurayn shitaa'an jiilaal walaa sayfan iyo xagaa toona ilaa lixaajatin inay dan u yar safraan oo haddana ay soo noqonayaan mooyaane min awalilkhudbati khudbadda bilowgeeda waa inay joogaan ilaa an tuqaama aljumucatu ilaa inta jumcadu ay ka dhammaanayso la oogayo shardiga saddexaad salaadani jamaca lagu oogayaa waa inuu afartan raga dhan yahay weliba shuruud gaara leh afartankaasi waa inay rag noqdaan waa inaan addoommo ku jirin waa in ay intii qaangaarka ahayd intaa dhan tahay waa in weliba ay yihiin oo dadkii markaa de xanuunsanaya ama maaragtay dhimirka ka xanuunka ka qabay iyagana la tirsan maayo waa inay yihiin dad degaana oo dadkii degaanka meesha ahaa waa inay yihiin aanay ahayn dad ama socoto ah ama dan u yimid oo muddo joogaya sida dalabulcilmi ah, ah, arday oo kale iyo wixii lamidka ahaa kadibna noqonaya afartankaa in loo shardiyo waxay culammadu u cuskadeen salaadan waxaa laysku waafaqsan yahay in jamac uu shardi u yahay oo jamac la-aan aanay asaxaynin waxaana la laysku qabtay jamca ay ku asaxaysaa haddaba waa intee waxaa haddaba sugan jumcadii ugu horreysay ee la tukado islaamka madiine ayaa lagu tukaday waxaana tujiyey ascad bnu zuraara radia allahu tacaala canhu kacb ibni maalik ayaa mar kasta oo adaan uu maqlo ama adaanka jumcada ayaa waxa uu u ducayn jiray ascad ibnu zuraara inankiisaa weydiiyo kuu yidhi maxaa arrintani maxay ahayd wuxuu yidhi markii ugu horraysay aanu jumco tukannay ciddiina tujisay buu ahaa imisaad ahaydeen buu yidhi afartan nin baanu ahayn buu yidhi waxaa markaa sugan jumcadii ugu horreysay ee islaamka la tukaday in afartankaa lagu tukaday oo afartan ay ku asaxday wax ka yar inay ku asaxdayna ma sugnaanin marka dee jamac in la shardiyayo waa laysla ogaa jamcu intiiu noqonayana hadal baa ka jiray markaa kaa ku asaxay ee la og yahay ee uu ku asaxay jumcadu inay ku asaxday la og yahay wixii ka yari daliil buu u baahan yahay daliilna uma hayno jumcadii ugu yarayda islaamka ama ugu horreysay la tukadayna intaasay ahayd marka afartan wax ka yar inay jumca ku asaxayso waxba looma hayo weeye imaamu shaaficina raxmat ullaahi calayhi waxaabu tilmaamay in aanu ogeyn cid tiri afartan rag ihi meel ay wax ka yari ku nool yihiin jumcaha lagu waajibiyo oo jumcadu inay ku waajibayso meel aan afartan rag ihi deganayn oo aanay ku noolayn cid tidhiba inaanu garanayn buu sheegay marka waxaa kala duwan dee inay ku ansaxayso wax ka yar oo inay afartan ka yar ku ansaxaysa culamada qaarkood way qabaan laakiin meel aan afartan deganayn cid tidhi jumcaa ku waajibaysa baan la garanayn buu leeyay sheekhu raxmat ullaahi calayh dee markaa tiradaa uu ku xidhmay ayuunbay salaadan asixitaankeediina ay ku xidhmaysaa afartankaasi dee waa inay axraar yihiin addoomihii waajibaysa salaadan jumcadu baaliqiinna waa inay yihiinoo dee kuwii aan markaa qaangaadka ayn ku waajibi mayso cuqalo waa inay yihiinoo kuwii markaa miyirka qabin ku waajibi mayso muqiimiina fi lmawdici laa yadcanuuna shitaan walaa sayfana iyaduna waa saasoo kale de waataynu aragnay musaafiriintii dadkii socotada ahaa inaanay waxba kuwaajib aanay ku waajibayn hadday doonaan muddaba joogayaan sidii nebigu meelaha qaarkood uu labaatan maalmood u joogayay oo kale markaa qofku haddii aanu markaa meeshu aanay degaan ahayn oo dad degani aanay jirin tiradii dhan da jumcadii waajibi mayso sida markaa dad markaa dalabatulcilmi oo jaamacad bannaanka looga sameeyey oo kale oo halkaa isugu yimid oo afar sannadood iyo wax la mida joogaya dee jumcaha halkaa ku oogi maayaan haddii dad degaanka ah oo meeshaa degan oo meeshu markaa ay tuulo ama magaalo u tahay oo afartameeye dhami aani jirin hadday intaasi jirto oo kuwii ay tukanayaan dee iyaguna way ku xidhanayaanoo way ku waajibaysaa qofkan muddada joogaya jumcadu way ku waajibaysaa laakiin lama tirsanayo oo ardaygaa afarta sanadood ama shanta sanadood waddanka joogaya magaalada halkaa joogaya meeshani hadday tahay meel jumco laga oogo inuu jumcadii ka qayb galaa waa ku waajib ilan socoto maahae eh oo afar maalmood iyo wax ka badan meeshaad joogayso muqiim baad ku tahay afar maalmood wax ka yar markaad joogaysaad socoto tahay marka muqiimkaasi tajibu calayhi way ku waajibaysaa walaakin laa tancaqidu bihi se isaga la tirsan maayo oo dadku waxay u kala qaybsamaan jumcada marka la eego qof aanay jumcadu ku waajibin kana asaxayn lana tirsanayn oo saddexdaa nafi isu raaceen iyo mid saddexdaas saddexdooda ihbaat isu raaceenoo mid jumcadu ay ku waajibayso kana asaxayso lana tirsanayo iyo kuwo kolba mid laga anfiyayo mararka qaarkoodna laba laga anfiyayo marka aqsaam baa ka soo baxaysa waxaa jiri karaya qof ay ku waajibayso si aanay ka asaxayn lana tirsanayn waa murtadkii way ku waajibaysaa laakiin de kama ansaxayso waa gaal lana tirsan maayo tiradana geli maayo waxaa jiraya mid ay ka asaa mid ay ku waajibayso ooy ka asaxayso si aan tiradan afartankaa lagu darayn waa kaa aynu sheegayna muqiimkaa ee muddada meeshan inuu joogo ku talagalay kadibna uu halkiisii ku laabto tajibu calayhi watasixu minhu walaa tancaqidu bihi wey waxaa jiraya mid aanay ku waajibin oy ka asaxayso la tirsanayana xalay baynu soo marnay waa mariidkii iyo qofkii xanuunsanayey dee kuma waajibayso gurigiis hadduu iskaga tukado waa loo ogolaya laakiin hadduu isa soo kalifuu yimaado dee way ka asixi waana la tirsan weliba markaana insiraafkiiba dee umaynaan ogolayn laakiin yani kuma waajibaysadu waa marka hore waxaa la helayaa mid ay markaa aanay kuna waajibin ay ka ansaxday oo aan la tirsanayn waa dumarkii iyo musaafiriintii iyo way ka way ka ansaxaysaa laakiin kumanay waajibin afartankiina lagu tirin maayo marka aqsaamtaa ayay dadkii yeelanayaan dadkan markaa waxaa loo shardiyayaa meesha inay degaan ku yihiinoo gu iyo jiilaalba ay halkani degaan u tahay qofkii de safrayaana uu dan uu maaragtay yar leeyahay intuu u baxo uun uu soo noqonayo halkani ay degaankiisii tahay waxaa iminka aada laysu yar weydiiyaayoo hadalba laga kiciyey meelaha xeryaha qaxoontiga oo de iminka afar soddomeeyo sannadood baa xero qaxoonti la degan yahayo dad soo qaxay baa deganoo dad bay ku dhaleenoo kuwa kuwii ku dhashay baa caruura ku dhalay markaa jumcana lama oogo meelaha qaarkood jumcada lagama oogo oo dee waxaa laleeyahay dadkii degaan ma aha markaa dee kuwaa soo qaxay garanao kuwaasi degaan ma ah laakiin kuwan meesha ku dhashay niyadoodiina inay meel ay u laabanayaan oo ay markaa socoto ka yihiin kasoo kicitibeenna aanay jirin dhoof bay niyeysan yihiin baa seexeryaankiini oo kale iyo dee dhoof buu niyeysan yihin macno male qofkani muu safrin halkii uu ku dhashay buu joogaa halkan baanu ku tarmay halkan waxa weeyaan isaga degaan u ah marka kaasoo kale in la yidhaahdo kuma waajibaysa nadar culus baa ku sugan kii soo kici tibe isagu soo qaxay garana oday kaasi dhul horu lahaa kani laakiin meel horu u noqonayo oo maaratay eh, laleeyahay uu ka soo socoto maaratay socdaani ma jirto halkuu u socdaana meel uu tegeyba maaha yurub iyo maraykan iyo ayuu maaratay dhoof u niyeysan yahay taasi markaa macno ma samaynayso ninka halkaa uu ku dhashay meel kaloo u dhula la garan maayo marka halkaasunba dee u dhule halkaasuu degaan ku ya ilaa u ka socdo ka sodcaalo markuu sadcaala la odhanaya dee haddaba maarata waa safray lakiin hadda halkaasaa u dhule dee qolyahaasi inay markaa meeshooda jumco ku oogaan ayaa daahirku uu noqonaya wallahu aclam min awali khubati ilaa an tuqaama aljumuca saas aniga ii qoran nusakda qaarna way ku qorantah lakiin nusakda badankeeda iyo shuruuxduba min awali salaati ilaa an tuqaama aljumucatu weeyi imaamu nawowina wuxuubu sheegay in nuskadii imaamka sheekh abi nuskadiisii ay ku qornayd min awali الsalaati ilaa an tuqaama اljumuca marka min awali khudbatidani waxay noqonaysaa waa laga yaaba in dadka qaarkood ay si maaratay ay isyar yidhahdeen sidanaa ka fiican lakiin waa min awali الsalaati ilaa an tuqaama اljumuca kitaabku salaada bilowgeeda ilaa inta jumcadii ka dhammaanayso la oogayo waa inay afarta ku dhan yihiin weliba intaasoo kale maaya maca khudbadiina waa wuxuu idhi fain infaduu hadday kala yaacaan canhu imaamkii hadday ka yaacaan bahal baa soo galay qarax baa dhacay waxbaa si noqday waa la kala yaaco waa la kala diday wa baqiya alimaamu waxdahu imaamkiibaa keligii soo haray atamahaa duhran dee duhur ayuunbuu u dhammaystirayaayo jumca meeshaa ma jirayso kol haddii aanay cidila soo harin wain naqasu can ilarbaciina hadday afartanka ka yadhaadaan laakiin aanay wada tegin ee cidi u soo hadho atamaha duhran duhur buu ku dhammaystiri fii asaxil aqwaali aqwaashu aqwaasha tirada ah, kooda sixada badan wain baqiya macahu snaani atamahaa jumucatan fi haani hadday laba la hadho jumco ayuu tukan buu qowlka labaadna wain baqiya macahu waaxidun atamahaa jumucatan fi haaliث hadduu mid qurihiba la soo haro jumco ayuu tukan buu qowlka saddexaadna leeyey haddii la kala yaaco meesha haddii macaa imaamkii meesha ka ordo meeshaa waxba ma soo harin de waxba ma jiraan laakiin haddii imaamkii laga yaaco oo isagu meeshii ku soo haro keligii dee jumca u asixi maayo salaadanna shardigeeda waxaa ah in jamac lagu tukado hadday cidi la soo hadho saddex qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay kol hadday afartankii ka yaraadeen meesha jumca ma jirayso duhurun baa la tukan maxaa yeelay de jumcadu cadad bay lahayd cadadkaasay ku asixi jirtay cadadkii way isdhimay kol hadduu isdhimay jumco noqon mayso labada qowlee kale waxay leeyihin may hadday wax soo hadheen jumco waa la tukan karaa laakiin inta soo haraysa halkay ka bilaabmaysa inta ugu yar ayay isku khilaafsan yihin oo qowl wuxuu leeyahay imaamkiiyo laba kale hadday soo haraan waxay noqonayaan markaa dee jamac bay noqonayaanoo wuu jimcihii buu iska dhamaystiran oo aqaluljamci alaaa buu kaasi leey saddex baa dee jamca ugu yar qowlka kalena wuxuu leeyahay maya salaatuljamaacadu laba qof bay ka guntantaa marka haddii qof uu la soo haray imaamka oo imaamkii qof kale ay noqdaan jumce way u dhammaystirayaan marka xadiidkii eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jumcadii ku jira markii ganacsigu uu yimid ee eh, deetana ay saxaabada qaarkood yaaceen oo ganacsiga ay ku mashquulaan aayaduna ay soo degtay waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha tarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahi wa min atijaara wallahu khayru raasiqiin ayaa waxaa xadiidka ku sugan in laba iyo toban nin ay soo harheen dee jumcadiina inaan markaa jumco la tukan halkaa lama sheegin jumcuunbaa dee la tukan marka waxay arrintaas tusinaysaa kolka hore haddii la dhammaa waxaan dhexda ka yimid inaanu dhib keenaynin laakiin muctamadku wuxuu le kol haddii afartankii laga yaraaday socon mayso xadiidkanna dee laba arrimood bau kaga jawaabayaayo waa arinka koobaade dee saxaabadii may soo noqon yaa yidhi saxaabadu dad fiican bay ahayeen haddii mar la yar maaratay shaydaanku wax u yar lulay kolley way soo noqdeen la jumca la dhicine waxaa laga yaabaa inta wixii si deg loo yar kala wixii maaratay laga dhufan in kala dhuftay in markiiba ay soo noqdeenoo ay masjidkii ku soo noqdeen deetana lagu canaantay bixidii ay baxeen lagu canaantay se inay soo noqdeen bay u badan inaanay soo noqono kuma jirto oo nebigu uu labiyo tobankii uu salaaddii ku dhammaystiray dee kuma sugna kol haddaanay taasi ku sugnayna waxay noqonaysaa dee istidlaalkii markaa ma dhammaystirmayo wuxuu yidhi musanifku raxmat ullaahi calayh waraabicu shardiga afraad an yakuuna waqtu duhri baaqiyan waqtigii duhurku waa inuu baaqi yahay oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waqtiga duhurka ayuunbuu salaadan tukan jiray haddii waktiga uu markaa baxo dee jumco la tukan maayo salaadani axkaan gaaray leedahay waktigaasun baana la tukaday wakti kaloo la tukaday ma jirin qalana ma gasho salaadani salaad la qaleeyo ma aha fain faatahum lwaqtu haddii waktigu uu wahum fi salaati iyagoo salaadii ku jira haddii waktigii duhurku baxo atamuuhaa duhuran duhur bay ka dhigayaan way si dhamaystirayaan dib uma gelayaan ay kusii daba qabanayaanun halkay marayeen unbay kasii wadayaan afar ragcadood unbay ka dhigayaan marka qofkii jumcadu dhaafto lama odhanaya jimcadii qalee jimco lama qaleeyo duhur buu qalaynaya salaad jumco oo qalaihi ma jirto wاlkhaamisu shardiga shanaad anlaa yakuuna qablaha walaa macaha jumucaة أkhraa alaa yakuuna qablaha waa inaanu ka horayn walaa macaha marna la dhicin jumucatun ukhraa jumco kale fain kaana qablaha jumucatun hadday jumca ka horayso ukhraa jumco kale ka horaysay fahaaniyatu tan dambe baailatun waxba kama jiraan weeye wain kaana macaha jumcatun haddii hal mar jumco lala tukadayna walam yuclam isaabiqu minhumaa koodii horreeyey aan la garan walam tanfarid axdaumaa walam tanfarid ixdaahumaa can اlkhraa biimaamin labada midkoodna aanayta kale imaam kala gaar ahayn yani khaliifadii ama imaamkii muslimiinta khaliifadii aanu labada mid ku jirin ee labaduba ay bilaa khaliifo yihiin fahumaa baailataani labaduba baail weeyo midna ma asixin wain kaana alimaamu maca athaaniyati haddii imaamku uu ta dambe ku jiray oo yacnii de og yahay markaa say u kala horreeyeen weey ama lama ogee labada mid ahaan buu ku jiray fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa ana aljumucata jumcatu limaami jumcada ansaxday waa taa madaxdu ay la tukatay wahaani qowlka labaadna ana aljumucata hiya asaabiqatu mar walba tii horeysay uun ba jumco noqonaysa hadii la ogyahay ama imaamku la socdo ama yaanu la soconin shardiga afraad waa in magaalo kastaba hal jumca uun laga tukado masjid qura goob qura in jumco labaad magaalo qura laga oogo ama jumco saddexaad iyo afar jumce shan jumce ma asaxayso imaam shaafici raximah llahu tacaala agtiisa waxaanu xujaysanayaa wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam dee masaajidda badan baa jiray masaajiddadaa salaadaha shantaa waa lagu tukan jiray laakiin markay jumco noqoto masjidka nabiga keliyaa lagu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam masaajidada kale dhan waa laga iman jiray de hadday bannaan tahay lama soo cadileen masaajidada kale lama cadileene sida salaadaha kaleba loogu oogayo ayaa loogu oogi lahaa laakiin maalintaa jumcaha meel lagu tukan jiray oon masjidka nebiga ahayni ma jirin wakhtigii khulafaa raashidiinkana saasunbay ahayd magaalo kastaba hal goob ayaa jumcaha laga oogi jiray salaadanna dee salaatljumca baa la <clears throat> yajtamicu laha naasu dadkaa isugu yimaada <clears throat> markaa dee goob qura un baa lagaga tukan karaa waaya haddii haddaba jumcayaasha ay bataan hadday kala horeeyaan taa horunba ansaxa waxaan dambana waxba kama jiraan tii loogu hortukaday ayuunbaa ansax ah hortukashaduna waa hor horxidhashada allaahu akbar tii la hor yidhi ee imaamkeedu hor xidhay fartankeediina ay raaceen taasaa ansaxday waxalla waxaan ka dambeeyey oo dhami wax guntamay maaha inay kaa la tukadaanbe hadii jumcayaal badan la tukaday labiyo saddex iyo wax ka badan say u kala horreeyeenna aan la garanayn waxay noqonayaan wada baail wax kala horreey inay kala horreeya haddaan la garanayn waxba kama jiraan bay noqonayaan dhammaantood jumcadii bay soo celinayaan haddaan la ogeyn inay kala horreeyeen ee isku mar dhaceen haddii la ogyahay inay kala horreeyeenoo qaar horreeyeen laakiin tay ahayd la garan waaye masaajidkan waa kii allahu akbar hor yidhi mise kaasuu ahaa labada midba allahu akbarta hor yidhi ka kalena wuu ka dambeeyey haddii sidaa la ogaado mid baa ansaxday laakiin tay ahayd lama garanayo deetana maxay samaynayaan dhammaantood duhur bay kusoo celinayaan ilan jumcadii saxda ahayd way dhacday laakiin tay tahay lama garanayo marka kuwaasina duhura tukadaan kuwan kalena duhura tukadaan hadday isku mar xidhaan labaduba waa baatil hal masalaa la keenayoo haddii mada madaxdii muslimiintu ay meel ku tukanayso qolyo kalena ay meel kale ku xidheen oo ay ka hor xidheen ama isku mar la xidheen xukunka ma waxa qaadanaya de madaxda muslimiinta oo imaamka imaamka muslimiintu halkaa uu ku tukaday taasunbaa jimcadii wax ka soo qaadka lahayd ah waxaan kale la garab eriyeyna waxba kama jiraan miya mise halkii baynu taagnaanoo say u kala horeeyeen un eegnaa qowl wuxuu leeyahay dmyane madaxdaa ilin salaadan ka mas-uulo nebigu isagoo madaxii muslimiinta buu salaadan dadka tujin jiray khulafadii ka dambeeyeyna madaxdii muslimiinta ay iyagaa dadka tujin jiray salaadda jumcaa marka inuu isagu tujiyo weeyaan taa haddaba isagu uu joogay uu la tukanayo ayaa jimcihii saxda ahayd ama ha horayso ama ha dambayso ama isku marta kala maaragtay ha dhacaan laakiin qowlka muctamadkii wuxuu leeyay maya waa isku midu ama imaamku la socdo ama yaanu la soconin hadday koox yar intay suurursato meel gaara ah afartan ayuu ay ka hor galaan dadkii oy tukadaan jimcihii waa dhacay wixii hadhay oo dhammi duhur bay tukanayaan allo wixii aan ka gaadhin duhur bay tukanayaanoo salaaddii jumcadu way dhaaftay imaam shaafici markaa madhabkiisi waa sida qofku markaa isweydiinaya inagu jimcayaal badan baynu tukannaay sidee wax noqonaya imaam shaafici kutubtiisii intaan sheegnay unbaa laga helay wax kaloo kutubtiisa ku qorani ma jiro ama magaalada ha weynaato ama ha yaraato ama meel ha isugu wada iman karayso ama yaanay isugu wada iman karin wax kale kutubta imaamka lagama hayo laakiin xaalad baa dhacdayoo imaam shaafici waxa la ogaa inuu baqdaad tegey weliba ilaa saddex jeer buu tegey baa la yidhaha saddexiyo sideetankii boqol iyo saddexiy sideetankii meelahaas mar buu tegay ama labiyo meelahaas laba sanuu joogay haddana shan iyo sagaashankiibuu ku noqday haddana sideed iyo sagaashankiibuu ku noqday bay yidhaahdaan waaya kadibna waa kii agga ayama sanu tegey uu imaamku tegayey ee marka waliba labada sanadood joogay laba jumca laga oogi jirayoo dee baqdaad webigii baa dhex mara markaa dhinacaana jimca laga oogi jiray dhinacan kalena jimca laga oogi jiray imaamku inuu inkirayna arintaa lama sheegin baa layi isaguna jimcaha wuu la tukan jiray muslimka male lama sheegin inuu jimcaha ka hari jiray ohan jiray meesha jimcaheedu ma hagaagsano waxaan tukada cidaan la tukada garan maayo duhur baan iska tukanaya inuu odhan jiran lama sheegin haddaba sidee loo fasirayaa imaamka ficilkiisa markaa halkiiba markaa culammadu qolaba si u fasireen markaa waxaa muctamada hadday magaaladu aada u weynaato oy adkaato inay meel isugu yimaadaan waxa bannaan inta loo baahan yahay ee jumcayaalo in la oogo saddex goobood bay isugu iman karayaan saddex goobood baa jumca laga oogaya afar bay u baahan yihin afar baa laga dhigaya shan bay u baahdeen shan baa laga dhigaya toban bay u baahdeen toban baa laga dhigaya iyadoo toban loo baahan yahay haddii koob iyo toban laga dhigo mid baa baadila haddii markaa la kala garan waayo dee sidanay noqonaysa iyadoo toban loo baahnaa koob iyo toban jimco la oogo deetana qofkii uu garan waayo wartiisa talo malaa koob iyo tobanki malaa tobankii loo baahnaa way naga horreeyeen ee inaga teenu malaa tii koob iyo tobanaad bay ahay dee inuu markaa duhur ka daba tukado oo sidaad malaa wixii dambe ay asixin ayaa markaa imanaysa marka hadda waa inay dowladdu arrintaas mas-uuliyaddeeda qaado oy eegto maxaa loo baahan yahay meesha deetana intii isku aage isu iman karaysaba masjid loo xadido goob qaada loo helayo idinka masaajidkaasaa idin qaada waa idinkaa meel labaad kama oogi kartaan xaafad heblaayo kaa iyo kaasaa idin qaada labadaasaad ku oogeysaan wax kale kama oogi kartaan wahaakada saa la sameey wasaadisu shardiga lixaad an yataqadamahaa khubataani waa inay laba khudbadood ka hor maraan salaadan sidii nabigu alayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray de waxa weya nabiga waxaa ka asaxday saxiixeynkai keyrkeed ba ku sugan inuu laba khudbadood khudbadayn jiray maalinta jumcada salaada jumcada markaa qaabka ay usoo aroortay tasalu kamaa raytum an yusalli buu nabigu alayhi salaatu wasalaam salaadii jumcana labada khudbadood buu ka horreysiinayey weligiina lama sheegin inuu ka tegey markaa inay dee shardi u tahay oo salaadani khudbadahan la-aantood aanay asaxaynin ayaa halkaa laga fahmay waayahay haddaba khudbataynkaasi ayaa iyaguna axkaam leh shuruud bay leeyihiin arkaanna way leeyihiin sunayaalna way leeyihiin wa min shuruudi sixatihima shuruudda haddaba ay ku asaxayaan labada khudbadood waxaa ka mid a aahaaratu weyse qaadasho ama ahaaro oo dhammaanteedba najaaso laga daahir yahay xadana laga daahir yahay wasitaaratu fii axadi اlqowleyni iyo astur labada qowl mid ahaan marka la raaco ayay labaduba shardi noqonayaan wاlqiyaamu sara joog baa shardiya wاlqucuudu baynahumaa in dhexdooda la fadhiistaa shardiya wاlcadad اladii tancaqidu bihi اljumucatu tiradii jumcadu ay ku guntabaysay ayaa isaguna shardiya sheekhu halkan wuxuu inoo sheegay shan arimood oo uu waa shuruud laakiin waa min shuruudi waa ka mid shuruuddu way ka badan tahay wey waa in ahaaro khaiibkii waa inuu ahaaro qabo waa inuu ahaaro qabo khaiibkii oo nijaasana aanay aanu lahayn xadana aanu lahayn sidoo kale waa inuu asturan cawradiisa ay asturan tahay labadaa shardi khilaaf baa ku jiro laba qowl ayaa lasgu ayaa imaam shaafici isugu khilaafay qowl wuxuu leeyahay waxba shardi ma aha waayo dee khudbaddani salaaddii ma ahee salaaddii un kasii horeysaa aadaankii iyo iqaamadii un la mid tahay marka kuwaasiba dee in sitaaradu shardi ma ahayna tana waa saasoo kale qowlka kale muctamadkii wuxuu leeyahay maya waa shardi maxaa yeeley salaaddiina toos bay ugu xigtaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee lama soo sheegin inuu weyse la-aan ku khudbadeeyey waa nooc markaa dikriganina salaadii ayaabay dee aad u shabahdaayo waa tan dadkiina lagu waajibiyey inay yimaadaan fascaw ilaa dikr illaahi wadarulbayc sidoo kale waa kan markaa salaadii la dhimay ee afartii ragcadood laba ragcadood jumcadii markaa waxa weyaan ay noqotay labada khudbadood sidoo laba ragcadood u dhigmaan oo kale ayaabay noqonaysaa markaa waxaa loo shardiyayaa tahaaradii iyo satrigiiba sarajoog baa shardi aho dee nabiga alayhi salaatu wasalaam baa iyadana lagaga dayanaya nabigu kaana yakhtubu qaa'iman wlqucuudu baynahumaa baa shardi o iyadana nabigaa lagaga dayanayaayo labada khudbadood dee marka tooro dham u fariisan jireen nabigu alayhi salaatu wasalaam marka waa in la fadhiisto walcadad aladii tancaqidu bihi ljumucatu waxaa kaloo la shardiyayaa tiradii dee jumcadu ay u baahnayd ilan maadaama ay khudbadii shardi salaadii jumcada u tahay de in iyadana markaa tiradii jumcadu salaada jumcada u baahnayd iyagana waa in loo hela baa la yidhi oo ay markaa iyagii dhegaystaan maxaa yeelay maqsuudka salaada jumcada maqsuudka laga leey wa in dadka la wacdiyo marka dadkii la wacdiyo de waa inay calaqal tiradii jumcadu ay ku ansaxaysay waa inay noqdaan arkaantiibuu galo wuxuu ihi wafarduhaa arkaanteedu an yaxmad allaha caza wajala waa inuu xamdi ilaahay la yimaado alxamdu lilaahi ama naxmad ullah ama axmad lirabbi ama xamdan lilaahi saasoo kale inuu markaa uu yidhaahdo wayusaliya cala nabiyi sal slm nabigana uu ku saliyo wayuusiya bitaqwa اllahi caza wajal ilaahayna cabsidiisa uu dadka u dardaarmo fiihimaa fi lkhubatayni weya saddexdaas xamdiga ilaahay iyo saliga nebiga iyo alwasiya bitaqwa labada khudbadba waa in laga helo waay saddexduba waa rukni arkaan waxay ku noqdeen dee nebiga calayhi salaatu wasalaam khudbadiisu qaabkay ahaayeen wey oo dee xamdiga ilaahay waa uu ku bilaabi jiray nabigeenu calayhi salaatu wasalaam salligana waxaa la yidhi wixii dikri ilaahay u baahdaa dikriga rasuulkana wuu u baahdaa alwasiya bitaqwaana dee waa maqsuudkiiba waa ujeeddadii dhammaaye loo socday marka alwasiya bitaqwaa iyadu dee inaad uusiikum bitaqwa allahi tirahda waxba khasab maaha haddaad aiicu llaaha imtailuu awaamir allaahi saasoo kale aad tiraahdo way ku filan tahay saddexdaa markaa khudbad kasta waa laga doonaya wa an yaqra'a fi luulaa shaya min alqur'aani waxaa kaloo la doonayaa buu yihi inuu ragcadda khudbadda hore wax qur-aanka ka mida akhriyo wa qiila waxaa la yidhi tajibu lqira'atu fiihima mae labada khudbadoodba mid kastaba in qur-aan la akhriya ayaa waajiba tana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa lagaga dayanaya oo nebigu dee qur-aan badan buu akhrii jiray markuu khudbadaynayo tii saxaabiyadu lahayd qaaf waxaan ka xafiday afka nabiga alayh sala sl khudbadda ayuu ku akhriyi jiray marka waxay hahdeen maadaama nabiga alayh salatu salaam uu joogteeyey oo khudbadda qur ku akhriyi jiray iyo jeer in qur-aan la akhriyaa waa waajib haddaba goormaa la akhriyaya musanifku wuxuu doortay ragcadda khudbadda hore inay waajibku og yahay wuxuu yihi mayana waxaa kaloo la yidhi labada khudbadood mid walba in qur-aan la akhriyo baa waajibana waa la yidhi muctamadku markaa labada midna maaha waa mid saddexaad wa yaqra'u اlaayata fii ixdaahuma soo may ahayn yaqra'u اlaayata fii ixdaahuma waa in labada mid ahaan qur-aan la akriyo ama ta hore ha noqoto ama ta dambe in qur la helo wa sunatuhaa ama wa sunanuhaana waad odhan kartaa sunnayaasha khudbaddu wa sunatuhumaa bay weliba kusii fiican tahay waayo aniga shaarixani ay khudbatayni buu leeyay marka waxay u badan tahay inay wa sunatuhumaa ama wa sunanuhumaa ay tahay wuxuu yihi an yakuuna alimaamu an yakuuna calaa mimbarin imaamku waa inuu saaran yahay meel mimbara mimbar de taagan aw mawdicin caalin haddii mimbar dhisani aanu jirinna waa inuu markaa meel sare uu fuushan oo dadku ay arkayaan codkiisu gaadhayo waan yusalima waa sidii nabigu alayh salatu wasalaam u ahaadee wa an yusallima cala annaasi inuu dadka salaamo idaa aqbala alayhi markuu ku soo jeedsado iyadana nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ka sugan tahay mimbarka fuuluu soo jeedsado wuu salaami jiray dadka wa an yejlisa ilaa an yuadina almuadinu inuu fadhiisto oo mimbarka uu dul fadhiisto inta muadinku adaanka uu dhammaynayo wayactamida calaa qawsin aw sayfin aw casan inuu cuskado markuu khudbadaynayo gacanta uu ku haysto qaaso marka aansada inagu aansada waba kuma falla inagu de aansadii berigii hore de qalabkii lagu dagaalamayay bay marka qaansadii du haysanaya cirifku haysanaya cirifkeeda kalena dee dhulkuu ku taagan yahay marka calaa qawsin qaanso aw sayfin ama seef aw casan ama ul marka inagu dee qaanso iyo seeftoona malaha ma isticmaalle ul un bay noqonaysaa maqsuudku waxa weeyaan un baa la yidhi inaanu gacmaha ku ciyaarin oo qaar baa laga yaaba khudbadeyna farahiisi iyo waxaan iyo markaa ku ciyaaro marka waxaa la doonaya in gacmihiisii ay xasiloonaadaan oo aanay markaa gacmihii aanu ku ciyaarin baa maqsuudku yahay ama markaa meel ha qabto hadduu iska sii daysto gacmaha oo de sidaa dad u khudbadeeyana iyaduna waa caadi wa an yaqsida qasda wejhihi waa inuu ujeedsado khaiibku halkaa ku toosan qasda wejhi jihat waa halkaa wejigiisa muqaabila wejhi wey halkaa wejigiisa ku aadan inuu ujeedo oo aanu markaa hareeraha eeg eeginoo daydaymoonnin waayo haybad la-aan baa ku jirtaba waana sidii camalka muslimiintu ah wa an yadcuwa lilmuslimiina waxaa kaloo la sunneeyaa buu yihi muslimka inuu u duceeyo ayaa sunayaashii ka mida liannahu alayhi jara calayhi alcamalu salafan wa khalafan baa layidhi ummadda islaamkaa soo kala gaadhay khudbadda in lagu duceeyo salaf iyo khalaf iska soo gaadhay markaa musanifku wuxuu ku daray sunnayaasha waana se culamada badan oo kamid culamada madhabka ay ku daraan muctamadku laakiin waa inay ducadani arkaantii ku biirayso oo saddex rugni oo saddexda khudbadoodba laga doonayo iyo rukni labada khudbadood mid ahaan laga doonaya ayuu inoo soo sheegoo qiraa'adii ahay rukni shanaad baa jirayo oo waa ducada oo isagu khudbadda labaad buu gelayaa khudbadda labaad ayuu gelaya maxaa yeel ducadu xagga dambe ayay gashaa wa an yaqsura alkhubata waxaa kaloo la suneeya khudbadda inuu soo gaabiyo oo dee nabigaaba alayhi salaatu wasalaam sheegay khudbadda oo gaabata iyo salaada oo dheeraataa waxay tusinayaan qofka fiqigiisa inuu i qof markaa fiqilo faham diinta uleeyahay waxaa lagu gartaa calaamad u noqota khudbadduna inay gaabato salaaduna dheeraato marka dheeraata de marka albaqaradda wada dadka u qaba maahee dee waa ku tukisan jiray jumca iyo munaafiquun oo kale iyo sabixisma rabbika laclaa iyo muxuu ahaaye iyo hal ataaka xadiid ulkhaashiya iyo qaaf iyo iqtarabat iyo uu nebigu ku tujin jiray dee ka dheerayn mayse waljumucatu rakcataani salaadan jumcadu waa laba ragcadood ilaa anahu yusanu iyaduna de waa bilijmaac wey ilaa anahu yusanu la sunneeyaa an yajhara fiihimaa bilqiraa'ati in qiraa'ada kor loo qaado lala jahlo oo salaaddii duhurtaa way kaga duwanta iyadanaoo de iyadoo salaad nahaari oo maalin ah ayaa haddana lala jahrayaa mar haddii laysu yimid iyadana nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu raacay waana ijmac wayaraa fi lulaa waxaa la suneeya inuu horo aqriyo ragcadda hore bacda alfaatixati faatixada dabadeed aljumucata suurat ljumca inuu akriyo wa fi thaaniyati almunaafiquun ta labaadna inuu markaa akriyo suurat lmunaafiquun inuu tadadambana akhriyo ayaa la sunneeyaa ama sidii aynu sheegnay halataaka xadiid ulkhaashiya iyo sabixisma rabbika laclaa inuu kala akhriyo ayaa la sunnaynaya ayb baabu hay-ati اljumuca halkan wuxuu kaga warami doonaa qaabkii jumcaha loogu soo diyaar diyaargaroobayey iyo salaadii jumcadu hadii iyadoo la tukanayo qofkii markaa meeluu ku sujuudo uu waayo ila saxmad baa dhacdee sida la yeelayo iyo sunayaashii maalintaa jumcaha asunatu liman araa markaa waa qaabka jumcada qaabka jumcada kayfiyat iqaamat jumca bacda shuruuiha wey yani qaabkii jumcada loo oogayey sidii loo imanayey ya taas asunatu sunadu liman araada ljumucata qofkii jumca doonaya inuu maaragtay imaado an yaktasila lahaa waa inuu soo maydho jumcada imanaya inuu soo ayaa suno ah cinda arawaaxi markuu tegayo fain iktasala laha hadduu simaydho bacda alfajri waa beriga kadib ajzaahu way ku filan tahay maalinta jumcaha in la maydho waa sunno muakada oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka asaxday inu yihi quslu yowmi اljumucati waajibun calaa kuli muxtalimin maalinka jumcaha maydhigiisu waajib buu ku yahay qof kasta oo qaangaadha waxaa kaloo nabigu alayhi salaatu xadiiskaas saxiixaynka ku jira waxaa kaloo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu yihi saxix muslimka ku jira xaqu calى kuli muslimi an yaktasila fi kuli sabcati ayaami yowma waxaa xaq ku ah qof kasta oo muslim oo lagu leeyahay inuu toddobadii maalmoodba maalin maydho imaam nasaa-i riwaayadu markaa warinayo baa waxaa ku sugan huwa yowm اljumucati waa maalinta jumcada markaa de waaba waajib baa xadiid ku soo aroortay haddana culamadu waajibuntaa waxay ku fasireen yani way ku dul sugan tahay waa haabit wajaba bimacnaa habata marka waa haabit waa arrin ku sugan oo loo sharciyeeyey oo laga doonayo laakiin ma aha da inuu dembaabaya haddii uu maydhan waayo oo axaadiid kale man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nicmat waman ikhtasala falguslu afdal xadiidkaa iyo cusmaan bn cafaan oo iska yimid maalin jumca ah weliba goor dambe soo galay cumar anaantay oo yii wallahi amiir almuminiin ataa inaan weysaysto soo carro wax kale waan ka gaarhsiin waaye markaasuu yii weliba ku kaaftoontay iyadood ogtahay nebigu inuu dadka meeri fari jiray markaa yacni arrintii dee muu sii adkaynoo muu odhanin jimcadaadii ma ansaxaysa ama sidaan daad soo maydhanin markaa inaanay jumcadu waajib ahayn baa laga qaatay yaa maydhanaya ma qof kasta mise waa qofkii jumcada imanaya culamada madhabku waxay rajaxayaan qofka jumcada imanaya maxaa yeelay axaadiidta qaarkeed baa waxaa laga fahmay nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu si gaara ugula hadlay dadkii imanayayo low anakum iqtasaltum liyowmikum hada saasoo kale yani waxaan jeclaan lahaa inaad usoo meydhataan maalintan maalinkan aad isu imanaysaan maalintani waa ciide oo maarata waxaweya intuu rasuulku alayhi isalaatu wasalaam dadka qaarkood oo shaqadii ka yimid oo iyagoo dee dhididsan oo jimcadii soo galay waxoogaa urtoodu aanay fiicnayn ayaa deetana nebigu alayh salatu slam maalin talo kale miaad usoo meydhataan halkaa waxaa laga fahmay cidda soo maydhanaysa inay tahay ciddii jumcada imanaysayo ijtimaaca dadku isugu imanayaan loo soo maydhanayo goormaa la maydhanaya waxa fiican cinda arawaax marka la tegayo maxaa yeelay isu imaatinkan dadka ayaa la doonayaa inaad meel maaragtay eh, nadiif aad ahaato aanay waxba kaa soo urin laakiin sunihii guud wuxuu kuugu dhacayaa waa beriga wixii ka dambeeyo o dhan waayo waa yowmuljumuca la galay maalintii jumcuhu waxay ka bilaabantaa waa beriga marka usl iyo wbiljumcati maalinta jumcada mayrigeedii de halkaas ku dhawoobaya halkaa wii ka dambeeyo o waa caadi lakiin markaad tegayso ayaa fiican waan yatanadaa waxaa la suneeyaa inuu qofku markaa isnadiifiyo bisiwaakin maca siwaaki wey isagoo cadayanayana wa akdi dufrin cidiha ah iska guraya wa shacarin timihii markaa shaarubihii wiii lamidkaa ah iska hagaajinaya wa qaci raaixatin urta iska goynaya oo yani waxa weeyaan cadar iyo wax marsanaya ama yani ur urtii aan fiicnayn iska jaraya wayataayaba inuu iscadriya ayaa la suneeya wayalbasa axsana hiyaabi dharkiisa ugu wanaagsanna uu xidho intaba nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laga soo wariy man iktasala ywma اljumcati walabisa min axsani hiyaabi wamasa min طibin in kana cindahu uma ata اljumcata falam yatahaطa acnaaq الnaasi uma salaa ma kutiba lahu uma ansata ida kharaja imaamu xata yafruqa min salaati kanat kafaarata lima baynahu lima baynaha wa bayna اljumucati alatii qablaha ibnu xibbaan baa soo saaray qofka maalinta jumcaha soo maydha dharkiisa ugu wanaagsanna soo xidha cadar haddii uu helayana soo marsada jumcaha yimaada dadka aan ka taltallaabsan iska tukada ilaa inta markaa khadiibku uu ka imanayo de wixii ilaahay u qoray iska tukado salaad iskaga jira markii khudbadda la yimaad maarata khadiibka uu yimaadana khudbadda dhegaysta oo aan ka mashquulin salaadiisi ilaa marka uu ka dhamaysanayana sidaa ahaada jumcadiisaasi ficilkaa uu sameeyey dembi dhaaf bay u noqotaa jumcaha ilaa jimcihii hore wixii dembiye u galay ayaa markaa lagaga saamaxa lagaga dhaafa wa afdaluhaa dharka waxaa ugu fiican albayaadu ay daatulbayaadi weey waxa ugu fiican dharkii tii caddaanka dharkii caddaankaabaa ugu fiican dharkii caddaan nabigeenu alayh salatu sala wuxuu yihi ilbasuu min hiyaabikum albayaada fa inahaa khayru hiyaabikum wakafinuu fiiha mawtaakum dharka cadcad xidha iyadaa ugu khayr badan dharkiinni meydkiinana ku kafna wayaziid اlimaamu calaa saa'ir الnaasi fi الziina imaamku waxaa la doonayaa inuu ka dheeraado la dheeraado dadka xagga quruxda oo isagu dha sii qurux badan oo markaa sii raadsadoo nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam xullad buu lahaa oo maalinta jumcaha iyo ciidaha soo xidho wayubakira inuu soo degdego qofku waa qofkii caadiga aan ah imaamka ahayn imamku isagu soo degdegi maaye dadkii caadigaa ah inay hore u yimaadaan masjidka ayaa la sunneeyaa bada uluuci shamsi qoraxdu markay soo baxdaba inay yimaadaan ay hore u yimaadaan ayaa la sunneeyaa saasuu halkan musanifku yidhi laakiin kitaabkiisa kale muhadabka wuxuu yidhi bacda uluuci اlfajri waa beriga wii inuu qofku markaaba intuu soo diyaargaroobo uu waa berigaba markaaba soo maydho da toos iskaga yimaado salaaddii subaxna iska tukado iskaba fadhiyo ilaa iyo jumcaha saasaaba u fiican waana sidaas sida muctamadkii culamada qaarkood baa uluuci shamsi yidhi laakiin muctamadku waa bacda uluuci اlfajri wey waa beriga ayaa ay baashu ka bilaabmaysaayo nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam waa kii lahaa dee man raaxa ywma اljumucati fi saacati ula fakaanama qaraba badanatan waman raaxa fi saacati اthaaniyati fakaanama qaraba baqarata waman raaxa fi saacati الثaalidati fakaأnamaa qaraba kabshan aqrana wman raaxa fi الsaacati الraabicati fakaأnamaa qaraba dajaajata wman saaca fi الsaacati alkhaamisati fakaأnamaa qaraba baydata beed baa u dambeeya neef geelina waa horeeya saacadda koobaad saacadda koobad maxaa loogala jeedaa waxaa la yidhi waa beriga ilaa waktigii duhurka intaa shan islaag u qaybi markaa dee saacadiyo googo bay noqonaysaa soo ma laba saacado dhawaa noqonaysaa saacaddiiba saasay noqonaysaa markaa saacadda koowaad qof ki yimaada waa neef geel saacadda labaad ki yimaada waa maalintaa markaa neef lo-a gawracay oo masaakiinta u qalay ayuu la xukun noqonay ka markaa saacadda saddexaad yimaada wan geesale wanka geesahale waa inta badan w xoog weya saasaa markaa geesahaasi adee jeer axaadiista adugu aragta ayuu la mid noqonaya saacadda kusii xigta digaagad wax weyn baa udhexe <laughs> ta kusii xigto tii shanaada xabad ukuna xabad beeda nin maalintaa iyada laftoodu ma yara sadaqadu maarata ilahay agtiisa wax weyn wey haddii markaa khaiibka imka dadkeenu caadadan ay barteen marka khaiibku uu soo fuulo ayuunbaa masaajidka shurug lagu soo dhan inta kale maqaxyahan iyo meelaha la fadfadhiya eeg ibliiskiibaa u sheekaynaya oo dadkan u diidan inay waxan gurtaan khayrkan ilaahay uu qaybinayo inay gurtaan oo haddana ilan salaad haddana ku mashquuliyo adigoo markii horeba neef geela helay ama locba helay ayaad haddana salaad kusii mashquuliyo haddana dembi dhaaf iyo wixii maarata toddobaadkii o dhan in wixiiba laga masaxo deetana rakaabkii ibliiska aad ka hadho ayaa de meesha imanaysa isaguna kuma doona inaad rakaabka ka hadho inaad gaadhigii usaarnaatuu doonaya markaa dee wuu kaa mashquulinaya waxaan o dhan buu markaa ku seejinaya wayamshiya ilaaha waxaa la sunnayaa inuu qofku u lugeeyo oo aanu wax fuulin inuu u lugeeyo oo aanu wax fuulin ayaa dee markaa waa mashaa walam yar ka baa xadiidka ku jirta man iktasala yman gasala yowma aljumucati waiktasal wabakara wabtakar waa mashaa walam yarkab markaa in qofku usoo lugeeyo hadduu lugeyn karayo ayaa u fiican wa calayhi sakiinatu walwaqaaru iyo isagoo markaa iyo xasilooni ay dushiisa saaran tahay oo qof markaa haybad iyo maaragtay si deganaanshaha u socda isagoo aan degdegayno markaa eh, guclaynayni walaa yarkaba inaanu waxba soo fuulin baa u fiican saynu sheegnay wayadnuwa min alimaami imaamka inuu ku soo dhowaado ayaa iyaduna fiicanoo xadiidkaa ayay ku jirtay wadana min alimaam wayashtaila bidikr اllaahi caza wajala watilaawati ku mashquula markaa ilaahay xuskiis iyo qur-aan akhris iyo salaad tukasho ayaa la wayustaxabu an yaqra'a suurat اlkahfi fii ywmi اljumca waxaa la sunneeyaa inuu suuratulkahfi akhristo maalinta jumcada oo iyadana dee nabigeena alayh الsalaatu wasalaam ayaa xadiid laga soo guuriyey man qara'a suuraة اlkahfi fii ywmi اljumucati adaaa lahu min anuuri maa bayna اljumucatayn akhrajahu اlxaakim qaala saxiixu اlisnaad qofka suuratulkahfi maalinta jumcaha a akriya iftiin bay u noqotaa ilaa jumcaha kale wa an yugira min asalaati cala nabiyi sal slm fii yowmiha wa leylatiha inuu badsado saliga nebiga habeenka iyo maalinta jumcaha habeenka iyo maalinta jumcaha inuu saliga nebiga alayhi salaatu wasalaam badiyo habeenkana waa sunne maalintana waa sunne oo nabigeenu alayhi salaatu wasalam xadis saxiix wuxuu yidhi khayru ayaamikum yowm jum yowm اljumca maalmihiina waxa ugu khayr badan maalinta jumcada waa maalintii nebiy aadam la abuuray waxaa kaluu sheegay sacqada iyo na maaratay waxa weeye nafkada intuba inay noqonayaan ay noqonayaan maalintaa jumcaha markaase haddana wuxuu yidhi faakiruu calaya min asalaati badsada inaad maalintaa igu salidaan fa ina salaatakum macruudatun calaya salaadiinna waa la ii soo bandhigayaa xadiid kaleo bayhaqi warinayo akiru min asalaati calaya leylat اljumucati wa yowma اljumucati faman sallaa calaya salaata sala allahu calayhi biha cashra badsada salliga nebiga maalinta jumcaha iyo habeennimadeeda maxaa yeelay buuhi nebigu qofka mar igu saliya ilaahay baa toban isagana ku saliyay ajri aad iyo aada u badan wey markaa dee waa in aad iyo aad loogu dadaalo habeennimada jumcaha iyo maalinimada si keli keliya haddii markaa keli kelidii laga caajiso taleser urursado dee la-aantay dhaanta salli waxa dhaantay markaa waxa weyaan salligii nabiga lasa qado waawejidii hore dee wadaadadu masaajidkay ka qaadi jireenoo in waxoogaa ayaa la fadhihi jirto habeenkaa inta maqribka cishaaga udhexaysa ayay salliga wadi jireen dee waa khayr laakiin sida fadliga badani waa inuu qof waliba sidiisa gaarkaa uu nabiga aleyhi salaatu wasalaam ugu sali wa an yugira fi yowmiha min adducaa waxaa kale oo la sunneeyaa inuu qofku badiyo maalinimada jumcaha inuu ducada badsado rajaa an yusaadifa saacat اlijaaba isagoo filanaya inuu la kulmo saacatulijaabadii nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu sheegay saacad aad u yar weeyaan oo nabigeena yihi fiiha saacaة laa yuwaafiquha cabdu muslim wa huwa qaa'imu yusalii yasأl اllaha shayئa ilaa acطaahu iya waashaara biyadihi yuqaliluhaa saacad baa ku jirta buu yihi nabigeenu alayhi salatu slam maalinta jumcaha qof aan ilaahay waafajinin ama qof aan waafaqin isagoo tukanaya oo ilaahay baryayo wax weydiisanaya ilaa la siiyo waa la siiyaaday markaa u dhacdo markaa nabigu gacmihiisu ku ishaarayo aad buu u yarin waa saacad aad u yar oo qofka ku beegma maalintaa wixiisi markaa la fulinayo ilahi subxana wa taala ducadiisaasi uu aqbalayo saacadda ma garanayna markaa meela la meel ay tahay laakiin maalintaa jumcahay ku jirta marka inuu qofku maalintaa jumcaha uu si gaara u beegsado oo duca iyo alla xus iyo uu ku dhammaysto awal ilaa aakhirkeeda ayaa de u haboon wa in xadara hadduu qofku yimaado walimaamu yakhطubu imaamka khudbadii ku jira lam yatakhatar iqaaba naasi dadka qoorahooda ayaanu kasoo tallaabi sida xadiidkii inoogu jirta anu soo arkayni halkaa markaa banaanu ha iska fadhiisto hadduu meel helayo weeyaan haddaanu meel helayno markaa meel banaani ay jirto oo kuwani ay markaa ka tegeen xaaladda iyadaa meeshaa wuu usoo gudbaya mar haddaanu meel kale haynin lakiin hadduu meel kale helayo waxba hataa halkaa ay baneeyeen usoo gudbi meel halkaasoo iska fadhiisan hadhow safafka markay markaa la simayo ayaa meeshaana la buuxin doona walaa yaziida calaa rakcatayni walaa yaziidu calaa rakcatay taxiyati lmasjidi waxaa weeya ka kordhin maayo qof yimid iyadoo khudbaddii lagu jiro labadii ragcadood ee taxiyatulmasjidka ka badin maayo oo salaad badan tukan maaye labadaa ragcadood taxiyatulmasjidku buu tukanaya salaad kale looma ogolo waaba xaaraanba yatajawazu fiihimaa waanu soo gaabinaya labadan laftooda oo intii waajibaadki ayuunbuu ku kaaftoomayaa bay ihahdeen culammadu laakiin wuu tukanaya dad khudbadii lagu jiro timaado masaajid soo gasho waa tukanaysa laakiin labadii ragcadood oo deg dega deg jeednaa yani aan yani waxa weya la dhaadheeraynin arkaantii un intii waajibaadkii un lagu kaaftoomay ee maaha boobsi oo rukuucihii sujuudihii iyo eh, ubacniyadii ka tag ma walaa yatakalamu hadli maayo yani yusanu alla yatakalamo wey inaanu qofku hadal ayaa la suneeyaa intaa markaa khudbaddu ay socoto fain takalama hadduu hadlo khudbaddii oo socota lam ya'ham dembaabi maayo fii asaxi lqowleyni laba qowl oo shaafici kooda xooga badan laba qowl oo imaam shaafici uu kooda xoogga badani wuxuu leeyahay ma dembaabaya haddii uu hadlo qowl wuxuu leey u dembaabaya waana kay culimadu u badan yihin hadday isla hadlaan dadku hadday khatiibka la hadlaan hadday isla hadlaan way dembaabayaan baa loo badan yahay imaam shaaficina waa qowlkiisii qadiimka ahaa muxuu cuskanaya de wuxuu cuskanaya waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuuna fusira bilkhudba khudbaddaa lagu fasira quraan badan baa akhriya khudbadda dhexdeedii marka amarkaasi waa laga fahmay waxaa kaloo laga qaatay xadiidkii abudar iyadoo khudbadii ay dhegaysanayaan ayaa nabigu alay sla suuratu tabaarak tabaaraka aladii biyadihi lmulku huwa calaa kuli shayin qadiir buu khudbadii ka dhex ka akhriyey abudar baa markaa ubay intuu yar gujiyey ayuu ku war suuraddaa mabaan maqale suuraddani goormay soo degtay ubay baa markaa uu ishaaray inuu aamuso lama hadal laakiin wuu yar uu iska fadhiistay oo markii khudbaddii ay dhamaatay ayuu ku yidhi suurad baan ku weydiiyey maxaad iigu sheegi weydi suuradda goona so degtay baan ku yidhi markaasuu yidhi maanta jumcadaadii laqwigaasaad ku leedahay wax kale kuma lihin wixii maanta jumca tukatay iyo khudbaddi ad degeysatay intaa laqwiga ah ayuunbaad ku leedahay wax kaloo meesha kuu yaallaa ma jiraan daytana abuudan arrintiibu la yaaba nebigu u yimi markaas uu sheegay arrintii sadaqa ubayun buu nebigu alay sala sl ubayun sheegay wayolaqwibay maarata khudbad lama ogole inaad hadasho hataa ciyaalka yarar iyo kuwan meelaha buqbuuqaya inad la hadhadasho lama ogole inaad iska fadhido uunoo aad iyagana u ishaarto unood isha ishaa dad ku yargubi karta ku yargubto si ay maarata u fadhiistaan mooyaane hadalba lama ogola khatiibka ayuunbaa lala hadli karaa ama khatiibka dadka la hadli kara saasay culimmadu u badan yihin qowlka labaad wuxuu leeyahay mayane waa karaahu waa wax fool xun laakiin ma odhan karayna waa dembi kaasi isagu markaa de wuxuu ka eegayaa in khatiibkaba lala hadli karayo de ninkii caraabiga waa kii khatiibka nabiga la hadlay isagoo nabigu khudbadaynaya yaa rasuula allah halakat ilamwaal wajaca alciyaal waa kii xoolihii way baaba-een carruurtii waa gaajootay fadcu llaha yuqiisuna markii markaa roob la-aantu ay dhacday haddana jicii kale waa kii soo galay yaa rasuula allah inqatacat isubul jidadkiibaa go-ay waa laysu gudbi kari waayey ilaahay noo bari roobkaa naga joojiyey markaa lama odhanin war waa la khudbaynayaa hadli mid kale waa kii kacay yaa rasuulla mata saaca nabiga khudbadaynaya rasuulki ilaahay saacaddu waa goorma khudbaddii bu iska sii waday yaa rasuulallah mata saacadda lagu ku celiy yaa rasuulallah mata saaca markii dambe nabigu khudbadiisa dhamaysa u ayna saa'il war wax weydiinayay me markaa isagana lama odhanin war waa la khudbaynankaani kugu dhici weydaye dee jumcahaagii waxba kama jiraan lama odhanin ama waa buray lama odhan xadiidkan laqwigana de dembigii ha dembi maaha waxaan ujeeda yani ajrigii wixii wuu nusqaaminaya oo hadalkii ajrigii wuu baabi'inaya oo de laga yaabaa inaan waxba ka soo reebin ama wax yar ka soo reebo marka laqwigu sidiisa dee xaaraan uma waa hadal aan markaa meesha qaban uun laakiin dee lama odhanayo laqwi kastaaba waa xaaraan lama odhanayo fain adraka alimaama raakican fi اhaaniyati haduu soo gaaro imaamka oo rukuucsan ragcadii labaad atama aljumucata jumcadii buu dhammaystiraya wa in adrakahu bacda rukuuci atama duhra hadduu soo gaaro rukuucdii labaad dabadeedna duhur buu qofku dhamaystir halkan wuxuu ka gelaya marka axkaamtii salaada jumcada wax ka ah oo masaladii zaxmaduna ay ku jirto walaha waqtiguna waa iska gaadhi waad moodaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allah alam kii magaalo u safray magaaladaana waxaa loo maraa laba wado mid mid way dheer tahay midna way dhowdahay markaas ayuu wuxuu maray waddadii dheerayd markaas ayuu dhahay waxaan u maray si aan u dalxiiso salaaddii miyuu gaabinayaa haa u gaabinayaa bay culimmadu leeyihi ka waran jamaaco ka kooban kumanaan qof oo wada rag ah waxayna salaadii jumce ku oogayaan meel ay dhammaantood ku yihiin musaafiriin sidoo kale ay meeshu tahay tuulo de dadkii tuuladu aawo dadka tuulada jumcada oogaya iyaguna way la xidhanayaan laakiin haddii ay iyagu keligood jumco oogaan dee ma soconayso ducada imaamka aamiin ma la odhanayaa hoos baa loo odhanaya bay culimmadu leeyihin gacmaha kor ma loo qaadayaa may bay yidhahdeen culammadu kutubta xadiiska markaan dhiganay dhiganayo seen u kala horreysiiya taas hawl dheer bay ubaahantahay maxaadara taas ubahantay imka masailadii wixi halkan lagu samaru ka jawaabeynaa urta la karaahsaday may noqon kartaa cadarka urtiisu wanaagsanayn cadarkan urtiisa de cadarka udgoon baaba laga doonaya haddii isagii markaa ur qariban meeshii keento taasi mushkilad kalaa bay noqonaysa dadku cadaro kala duwan cadaro ayay soo marsadaan haddaan soo marsado cadar ayna ka helin karaahiye miyay noqonaysa hadduu ur xun yahay dee urtiisu xunta dadku wax qariban u arkayaan qof qofta wuxuu qof yar dhibsanaya hal qof yar lagama hadlayo laakiin wax dadku ay waxaan qariban masaajid soo galay muxuu ay odhanayaan dee kaa waad iska ilaalinaysa maad marsana wax kalaad marsan xaaladdan xadiiska ma lagu dadaalayaa sida silsilada iyo wixii lamidka hadday waqti hawlahaas dalabalcilmiga kusaabsan insha allah liqaa gaaray u baahan tahay halkan dee kuma aanu kaga fudwan karayna maaha labada khudbadood luqadooda ma lagu kala akhriyi karaa carabi iyo soomaali mee labaduba waa carabi labaduba waa carabi marka arkaantooda laga hadlayo arkaantooda labaduba waa inay carabi yihiin masaajid fog in aan u aado si aan ugu soo jimcaysto ka waran hadduu jamc badan yahay ka jamca badanta kaasaa fadli badan hal tasixu khudbat musaafir ashkaa qofka musaafirkii khatiibna wuu noqon karaa imaamna wuu noqon karaa salaada jumcaha kol hadday afartankii kala dhamaystiray isagu tiradun baanu ku jiray habeenka jumcaha waxaa la akhriyaa kitaab mawlid la yidhaaho hal yajuusu qiraa'atu mawlidka in haweenka jimcaha la akriyo miyay banaan tahay buu yihi hadday dee siiradii nebiga tahay iyo sali nebi xaaraan maa in la akriya da waa khayrun khayr baa la akhriyey haddii laakiin waxyaalo kale ku jiraan ama nebigoo la baryaya iyo hawlo kale ay ku jirto taas iyadu sax noqon mayso dee imikana waxaaba soo kordhay dee tumasho nebigii baa maarata la xusaya laleeyahay dad jaasayo oo maaragtay raqsi oo eh iyo ihdaahayo eh oo aada fajacayso waxay samaynayaan oo haddana markaa sheegan inay nebiga salaatu wasalaam xusayaan mataa kaana raqsu cibaadatan raqsigu goormuu cibaado noqdo ya raqsiga culammadu waa ila qofku badsado markhaatigiisaaba la celinayaa qofka raqsiga badsada boodboodka qofka boodboodka ku bato xoogaa waa khifatu caqli caqli yaraan buu sheegaya dadkii suudaanta ahaayee de maaragtay ashraaftii masaajidka markii maalintii ataa ciidda u fiirso xadiidka maalintii ciidda yaa ciyaarayay assuudaanu yalcabuuna aawe ashraaftii raggii quraysh iyo ansaartii raggii aawe xoogaa boodboodkan iyagu maaragtay ma ma ma jeclaysan lakin dadkaas aan iyagu maaragtay dadkan la ahayn mansilad la mansilad ahayn baa ciyaartaasi iyadoo weliba maalintuna ciid tahay waa iska ciyaarayeen cibaadana may ahayn laakiin in xus ilaahay lagu sheego boodbood ama nebiga alayhi salaatu wasalaam xuskiisa lagu sheego dee taasi markaa eh, sax ma noqonayso nebiga ha lagu saliyo alayhi salaatu wasalaam siiradiisa ha la akriyo siiradiisa ha la ysbaro ha laysu sheego weynayntiisa iyo nabiga ala sla fadligiisa iyo qiimaha uu leeyahay iyo xuquuqdiisa hala ysbaro habeen jimca iyo habeen aan jimco ahaynba waa xaqu nabigu alayhi salaatu wasalaam inagu leeyahay inaynu weyneyno in la ammaano nabigeena alayhi salaatu wasalaam fadaaishiisa la sheego waxaa ilaahay subxaana wa tacala khasaaista u siiyey dadka la baro tilmaamihiisa iyo sifaatkiisa la baro laakiin maaha boodbood iyo muxuu ahaaye dee dhoolatus mar marays marka qaarkood in mudaaharaad la dhigayo oo kale maaha arintu taas maaragtay hawsha iyaanay sidaa noqonin hada wsala اllah waslm calى nabiyina mxamed wallah aclam